أحبائي في الله أحبكم في الله walaalahayga muslimiinta ahaw alla daraaddii baan idiin jeclahay khayrka aanu iskugu imaanay rabbi baan ka baryaa inuu abaalkeeda iyo ajirkeedana siiyo shayga aan yididiilanayno oo ah inay guryaheennu noo dhismaan shayga aan rajaynayno oo ah inaannu iska ilaalinno ayi cudur walba oo nagu sababi kara inay reere naga burburaanna ilaahay baanu ka magangelaynaa ayi sabab walba oo nagu caawinaysa inay reerkeennu reeraheennu noo baaqi noqdaanna rabbi baan kaalmo iyo icaano weydiisanaynaa intaa kadib ayuha alikhwa mawduucan caawa aan jecel lahay inaan ka hadalno mawduuc idinku cusub ma aha ka magac ahaan wuxuu daba socdaa musalsalkii noo soo socday qaybtiisii ee noo dhammaatay ee ku saabsanaa al usra saciida qaybta labaad oo b aanu bilownay oo ah mushkilaadka ama waxyaabaha keena burburka qoyska sida uu walaal fawsaanba uu sheegay xalaqadantii ka horreysay waxaanu ka hadalnay qor-aanka iyo qoyska xalaqadani waxay ku saabsan tahay sida walaaluhu ay tilmaameenba caro badani caro badani maxaa ka dhasha carada badan cadhada badani maxaa ka dhasha cadhada badani caydh bay kaa dhigtaa caydh kelimada la yidhaahdo waa qofku markuu xoolo lahaa oo abaari ay timid musiibo ku dhacday kadibna xoolihii ka dhammaadaan ayaa waxaa la yidhahdaa hebel waa caydh ama marka horeba aan waxba haysanin hebel waa caydhoobay kelimadaasi marka xiriir weyn bay la leedahay musalsalkeennan waxaanu u doorannayna waa tilmaami doonaa haddii alla yidhaahdo subxaanahu jalla wacala idan carabadani cayr bay kaa dhigtaa cidlana way ku taagtaa nacam mar haddaad xoolo lahayd mar haddaad qani ahayd mar haddaad madax ahayd mar haddaad mansib haysay aada haysay oo lagaa xayuubiyey waxa weeye meel cidlo a ah bay ku taagaysaa maxaanu u doorannay cinwaanka noocana ama mawduuca noocana waxaanu u doorannay burburka nagu dhacay ee qoyska ku saabsani ayaa saa ku fasiran gablan iyo cayb iyo nin maanta buuxay ama gabarh buuxday oo maanta meel cidlo a ah taagan saa daraaddeed waa tafsiir ku habboon annaga xaaladda maanta aanu ku sugannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga badbaadiyo waxaan leeyahay axibatii fi waa mawduucun raa'icun yatuulu bih waa mawduuc dheer oo in laga sheekeeyo aad iyo aad u dheeraanayo mawduuca aan caawa ka hadlayno waxaa kaloo lagu magacaabi doonaa xaalatun shaytaaniya waa arrin uu shaytaan heeriyo heeriyo uu saartay arrin uu shaytaan carshigiisa uu badda bartankeeda intuu dhigtay uu ciidankiisi uu kala diray mawduucani caawa aan ka hadlayno muwaajahatu alghadab sida aanu oga hortegi lahayn shaygan aan ku magacownay waa shay na caydhaynaya oo meel bannaana na soo istaajinaya muwaajahatu alghadab baa la yidhahdaa dagaal adag inaanu la galno shayda waana cadhada waan arki doonaa haddii aan la yidhaahdo mawduucan caawa aan ka hadli doono wasaa'ilu taxakumi alghadab dariiqa iyo waddada iyo asbaabta iyo asaaliibta aanu u mari doonno cudurka saanu ku qaban lahayn ayaan wax ka tilmaami doonaa surcatu alghadab deg dega ah waxay ku dhaxashiiso ayaan wax ka tilmaami doonaa haddii aan la yidhaahdo axibatii fillah in badan oo dadka ka mid ah goorta ay caroodaan cudurka dilaaga ana uu ku dhaco dadku aqsaam iyo qaybo ayay u qaybsan yihiin dabeecada bini aadamkuna waa ay kala duwan tahay laakiin ixsaa'iyaadku waxay keeneen ama waxa loo yaqaano statikiska waxay keentay markii istidlaacu ra'yi la sameeyey waxay keentay raggu inay ka cadhadoodu ay ka khatarsan tahay cadhada wadata in la caydhoobi karo cadhada wadata in cidlo la istaagi karo ragga iyo dumarka marka laysbarbar dhigo boqolkiiba toddobaatan cudurkaa raggu ku badan yahay asagaa dalqadi haya asagaa oday ah sidaa daraaddeed meeqa nin ayaa ree ayagana caydh isdhigay meeqa nin ayaa reerkoodii caydh sabab ugu noqday meeqa nin ayaa bannaanka ka istaagay carruurtii uu dhalay oo ka caydhoobay bisabab asaga xiddadiisa iyo cadhadiisa iyo go'aan qaadashadiisa daraaddeed amaa qofka dumarka ah waa ay ka fududahay wayna ka darajo hoosaysaa marka loo fiiriyo ninka wallaahu lmustacaan dadka qayb ka mida markay caroodaan wax alla wixii agtooda yaalay jebiyaan <laughs> guriga qaar baa ragga ama dumarku markay caroodaan guriga qaar baa la waayi oo malakumood u imaani oo geeri dhici bekeeriga jabaya iyo armaajada soo daadanaysa iyo qaadada dhinac u duulaysa iyo dariishada jaban iyo albaabka xoogga loo xidhayo qaar baa noocaasa wa minhum man yasubu wayashtum qaar waxaa kamida wayashtim qaar dadka waxaa ka mid a afkooda furanaya laakiin gacantooda maya afkooday furanayaan markaasuu hooyadiibu caayi hooyadeed buu caayi ama gabadhu eh, ninka hooyadiibay caayi oo asagiibay caayi oo ayadiibuu caayi oo caruurtiibay caayi oo qaraabadiibaa la caayi oo qofkii ay saaxiibaahaya buu caayi minhum dadka qaar baa arrintaas sameeya dadka qaybo ka mid a cadhadu waxay gaadhsiisaa inay codkooda kor u qaadaan oo ay qayliyaan oo ay naqaska iska saaraan ayagoo raba inay sheegaan iclaamiyaan ogeysiiyaan waxa dhacay inuusan raalli ka ahayn ama ninka ama qofka dumarka ah qaar waxaa ka mid a afka xidha oo aamusa oo ciilka ayagu isku celiya oo isku baktiya ayaa ka mid a qaar ka mid a gacanta intay la baxaan ayayba qofkii dumarka ahaa ayay mataqaanaa dhinacba loo tuuraya ama ninkiibaaba laga yaabaa in dhinac loo tuuro laakiin dumarkaa badan in loo gacan qaado wallahu lmustacaan haddaba mawduucan caaw aan ka hadlayno ee dad badan caynaysi caydha dhigay waa mawduuca loo yaqaano surcat lghadab waa mawduuca loo yaqaano cadhada dhow reeraheenna waxaan dumiyey intooda badan intooda badan ma ahane boqolkiiba sagaashan iyo shan reeraha waxaa dumiya waa cadho laakiin talo maxaa laga cadhoon waxa laga cadhoonayaay waa wax aynan qoolay aynan biyo ka cabin abadan waa wax aad iyo aad u yar marka aad fiiriso haddaba qofku markuu cadhoodo muxuu sameeyaa qofku markuu cadhoodo xaggee buu aadaa qofku markuu cadhoodo nabigu wax ma ka sheegay sal allahu calayhi wasalam wamaada tafcal idaa qadibta aw idaa qadibti aw idaa qadibna haddaad cadhooto gabar yahay niyow haddaad carooto haddaan cadhoonno maxaanu samaynaynaa awalan waxaa leenaa cibaad allah alghadabu waa min asifaati alatii naha nabiyu sala allahu calayhi wasalam horta caradu waa tilmaamaha uu nabigu naga reebay oo xunxun mid walba inaga nagamida goorta uu qur'aanka aqriyana waa helayaa nabiga akhlaaqdiisa marka laga sheekaynayo aayaadka qur'aanka ah siday u dejinayaan saxaabada iyo axaadiida nabiga sal allahu alayhi wa wasalam nabigu waxaa lagu yidhi walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik haddaad ahaan lahayd mid adag oo cadho badan oo qallafsan oo kakani dadku way kaa agtegi lahaayeen haddii nabiga sidaa lagu yidhi maxaad u malaynaysaan yacni cidda kaa agtegaysa wa ayo haddaad noqoto qof ad adag oo qaqallafsan oo cadho badan haddee waa dadka adiga aad mas-uulka ka tahay waxaanu garanaynaa goorta abuubakar radia allahu tacaala canhu wa ardaa ay ninkii qaraabada ay ahaayeene mistax marka intuu rumaystay caaisho waxay munaafiqiintu ku sheegeen calayhi min allahi maa yastaxiquun uu markii allah subxaanahu wa tacaala min fawqi sabci samaawaati markii laga beri yeelay waxaanu garanaynaa inuu abuubakar yidhi ninyahu gurigayga cunto kama cunaysid kadibna cadhada noocaasa qur'aan ku soo degay walaa ya'tali ululfadli minkum waasacati an yuutuu ulilqurba walmasaakiina walmuhaajiriina fi sabiili illah walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allah qur'aanku saasuu u dejinayaa walyacfuu wain caaqabtum facaaqibuu bimithli maa cuuqibtum bihi walain sabartum lahuwa khayru lisaabiriin ha inaad sabarto ayaa kuu fiican nabigeena sala allahu aleyh wasalam nin reer baadiye ah baa u yimid ninkaas oo ka dalbaya nasiixo iyo talo nabiga ka dalbaya sala allahu alayhi wasalam ma garanaysaa nabigu wuxuu kula teliyey ma garanaysaa nabigu wuxuu amray aniga naftayda waala ii tahay waayo inta jeer ee cadho iga dumin gaadhay guri anigaa garanaya inta aan nin saaxiiba garanayo inta aan gabadh qaraabo iyo qoys iyo deris garanayo oo cadho ay ka dumisay reer xadid walaa xaraj laakiin markii la cadhoodo oo dalqadu ay dhacdo kadib baa farta dhexda laga qaninaa sheekhow qiil ii raadi waan cadhaysnaa halkaasay arrintu marka dambe ku wareegaysataa haddaba intuusan cudur ku imaanin ayaan rabnaa jaakada waaweyn intaan xidhanno inayna dhaxanna gelin goortay dhaxanna gasho waxaa laga yaabaa daawadii nagu habboonad inaan weyno waxaa laga yaabaa goortay tiibisha kugu dhacdo inaad weydo daawadii kugu habooneed kharash badan kharash badanna uu kaaga baxo waxaa laga yaabaa haddaadan gurigaaga si fiican u adkaynin inuu tuu kuu soo dhaco goorta alaabtii lagaa xadana haddee shalayna waad tala xumayd maantana waad orod xun tahay taa ayaa ka dhalanaysa waxaan rabnaa inaan dhahno nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu kula teliyey laa taqdo ma iga rumaysanaysaan ayohal axiba saxaa ninkii inuu saddex jeer nabiga taladii weydiiye rasuulka ilaahayow ii ziyaadi markaasuu yidhi ha cadhoonin markaasuu rasuulka ilaahayow ii ziyaadi markaasuu yidhi ha cadhoonin walaa zaala annabiyu yukariru hada alamr nabigu kama zuulin arrinka inuu ku celcelinayo ninkii reer baadiyaha ahaa ninkii reer baadiyahana uu leeyahay ii ziyaadi falimaada kulu hada alihtimaam annabawiy maxay tahay arinta nabigu xooga uu saarayo bimawduuc alghadab oo nabigu xooga uu saarayo sala allahu calayhi wa aalih wasalam macnaheedu wax kale ma aha raadka ka dhalanayaa khatar ah guryaha uu dibinayaa khatar ah dhiigga uu sababayaa khatar ah dadka cirdigooda iyo sharaftooda lagu xadgudbaya ayaa khatar ah walidaalika baa nabigu calaamadaha munaafiqiinta markuu ka hadlay wuxuu yihi calaamat lmunaafiqi arbac markaasuu wuxuu ku daray ku daray wa idaa khaasama fajar haddii uu doodayo intay caradu ka badato ayuu intuu xad gudbo ayuu maxaa la yidhaha xuduudda dhinaca kale iyo webiga dhinaca kale ayuu aadaya markaasuu qofkii caynaya markaasuu nasabkiisa caynaya markaasuu dayaanadiisa caynaya iyo diintiisa markaasuu sharaftiisa caynaya maxaa yeelay caradii baa dhinaca kale nabigu marka waa diiday calayhi salaatu wasalaam waana nagala teliyay calayhi afdal salaati waatamu tasliim nabigu ihtimaamka ayuu siiyey haddaba daawo ayuu nabigu arrintaas ayadaa u sameeyey daawadana waana arki doonaa biidni illaah caza wajal waana midaan doonayna maanta guryaheennu intayna naga dumin inaanu iska ilaalina shayga duminaya saxaabadu way cadhoodeen cadho adag ayay cadhoodeen goorma markuu ninkii reer baadiyaha ku kaajay masaajidka nabiga calayhi asalaatu wassalaam walaakina anabiya alraxiim laakiin rasuulkeenna alla uu ku beeray raxmadda wa kaana bilmu'miniina raxiiman wuxuu yidhi khalluu sabiilahu khalluu baynii wa baynahu anigiyo ninkaan dhaxdayada ka baxa maxaa yeele nabigu cudurkuu gartay haddana daawadii buu u hayaa nabigu sal allahu calayhi wasalam ninkii reer baadiyaha markuu kaalidiisii dhammaystay ayuu nabiga u yimid iyo saxaabadii oo taataagan wuxuu yidhi waa la yaqaan allahuma kfir wuxuu yidhi allahuma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macana axada ilaahayow aniga nebi moxamed noo naxariiso kuwa meesha taagan allah waa u naxariisanin bal nabigu sala allahu alay wasalam bacdu riwaayaat wuxuu amray baytulmaalka iyo bangiga islaamka ninka asaga in xoolo laga siiyo ayuu amray nabigu sala allahu aleyh wasalam goorta uu ninkii reer baadiyaha arkay karamka iyo deeqsinimada iyo nabiga naxariistiisa ayuu aclana islaamahu wuxuuna gartay inuu nabiyun mursal yahay oo nabigani mid lasoo diray inuu yahay ayuu gartay axibaa'i ah, ah, fillah caradu qaybo ayay u qaybsantaa ghadabun maxmuud cadho la ogol yahay oo la ammaano oo lagu mahdiyaa jirta waana alghadabu lilah waa marka ilaahay dartii ad u cadhoonayso nabigu weligii ma cadhoonin anas baa sifaynaya oo caaisha sifaynaysa radia allahu tacaala canhu nabigu weligii ma cadhoonin gacantiisana ma gaadhsiinin laa dumar uu qabo walaa shaqaalo u shaqaynaya walaa xataa xayawaan ilaa ida ntuyika xurumaat ullah ilaa in ilaahay xuduuddiisa lagu xadgudba ma ahane xaaladda ayadaa nabigu waa aargoosan jiray sala allahu alayh wasalam idan alqadabu lilah waa manhajka ahlisunna iyo caqiidada laakiin maraatib iyo darajaad bay leedahay man ra'aa minkum munkaran falyugayiruu biyadih fain lam yastatic fa bilisanih wain lam yastatic fa biqalbihi wadalika adcafu liimaan darajaad buu leeyahay laakiin asal waa inay qalbiga ka soo go'do goortaad arto nebi maxamed oo la caynayo goortaad arto diinta oo lagu xadgudbaya inaad carooto oo lilaahi wa filaahi aad u carooto waxaa kaloo ka mid a qadabulmadmuum mid la caayay oo aan wanaagsanayn baa ku jira wa alqadabu libaatilin ka casabiyatin jaahiliya waxaa weeyaan waa inaad u cadhooto baatil iyo waxaan xaq ahayn sida mataqaanaa reerkaanagii baa waxaa la yeelay iyo maxaa la yidhahdaa see reer hebel waxaa noo dhahayaan waxyaalaha casabiyada iyo jaahiliyada ee annaga inta badan aan u cadhoonno waxaa weeyaan waa waxaan waa wax la caayay oo sharcigu caayay waxaa jiraa sidoo kale qadabun mubaax waa waxaa mataqaanaa labadaas nooc aan midna ahayn ka hore waa waajib ka labaadna waa xaaraam laakiin mid bannaan baa jiro oo waa markii maxaa la yidhahdaa aada wax diidanta oo dabeeci ah sidaa daraaddeed waxaan leenahay axibatii fillaah cudurka maanta aan doonayno in aan leenahay guryaheenuu dumiyaa waa surcatulghadab yaa doonaya talo yaa doonaya naseexo yaa doonaya inay reerkiisa barwaaqay ku wada noolaadaan waxaan isleeyahay kulligeen waan rabnaa anigaa raba xaaskaygaa rabta inta i maqlaysaa rabta rag iyo dumarba midkan guursanin baa raba midka guursadaa raba ma doonaysaa inuu reerkaa uu kuu baaqi noqdo hadday jawaabtu nacad nacan tahay ilaahay baan kugu dhaariyey oo ilaahay dartii baan kugu jeclahay oo reerkaagu inuu dego ayaan jeclahay oo in reerkaagu kaa burburo ma rabo oo caruurtaadu inay gaalo soo faragelisa ma rabo oo carruurtaada in la qaato ma doonayo oo ma rabo inay xumaan adiga reerkaaga idinka dhexdhacdo waxaad yeelaysaa cudurka dilaaga ah ee caydha ku dhigaya ee bannaanka ku istaajinaya cudurka asagaa ka adko waa maxay waa carada waxaa laga yaabaa inaad i weydiiso oo adigu ma cadhootid miyaa kaagan muxaadaraynayow adigu ma cadhootid miyaa nacam saxaabadu ma cadhoon jirtay nacam waxaan doonaynaa waa maxay ha aar goosanin waxaan doonaynaa waa maxay caradaada qabo nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid baan caawa rabaa hadiye inaan u qaadanno oo cid walba oo na dhegaysanaysa hadday labada isqabta ay dhegaysanayaan hadday mid kamida uu dhegaysanayo iga ballanqaad markaad gurigaaga ku noqoto gurigaaga waabad joogtahay ama baabuur baad saaran tahay ama tagsi baad saaran tahay ama gurigaabad joogtaaba ama waa shaqada iyo xafiiskaa joogtaaye mar alla markaad adiya xaaskaagi kulantaan mar alla markaad adiya ninkaagi kulantaan gabadhay inaad dhahdo maanta waxaan inoo wada waxaan noo wadaa hadiyad hadiyada waa maxay waa hadiyad anigana i anfici waa hadiyad adigana ku anfici adduunyadeennay anfici oo aakhiradeennay anfici oo awlaadeennay anfici oo qaraabadeennay anfici ood bulshada aan ku dhex nool bay anfici oo fitankaan kaga badbaadaynaa oo rabbi baa raalli nooga noqon oo mu'miniintaa nagu jeclaan allahu akbar intaa markaad u sharaxdo hadda kelimaadkaas sida ay tahay baan rabaa inaad u qaaddo intaad qorto kelimaadkaas sayiinaa u qaaddaan rabaa markuu qofkii isku badbato oo kala badbato oo yidhaahdo talo maxaa lagu wadaa maanta inaad dhahdo waxaan kuu wadaa xabiibii wa zawji alghaali xabiibatii wa zawjati alghaaliya waxaan kuu wadaa maxay kelimadii uu yidhi abudardaa iyo ummu dardaa haddii aan cadhoodo i raalli raalligeli dhakhtarna ii noqo haddaad cadhooto waan ku raalli gelin oo dhakhtar baan kuu noqon hadiyada nabigana dhegayso laysa ashadiidu bikahrati suracati ninka xooga badan iyo gabadha xooga badan ma aha qofka legdinta badan ma aha qofka markuu cadhoodo afka intuu abur ka kiciyo qofka kale u dhaadhaamiya dhaha yuusan dareemin inaad daciif tahay yaan la dareemin inaad miskiin tahay yaan la dareemin in lagugu tumanayo adigu gabadh mataqaanaa reer hebela tahay ina heblaay ina heblaaya ayaa tahay ninkuna inuu dhaho ma adigoo nin ah ma adigoo maanta sharaf leh ma adoo reerkaa ka soo jeeda ma adigoo qoyska ka soo jeeday maanta gabadha waxaa ku dhahaysa alilaahi maya shaytaanka ku afuufaya iyo shaydaanka sida buufinka doonaya inuu ku barariyo waxaan doonayaa inaan ka adkaano hadiyadu waa maxay nin yahow nin adag ma tahay gabadh yahay gabadh adag ma tahay nacam haddaba dhegayso hadiyada nabiga sala allahu calayhi wasalam ليس الشديد بكثرة السرعة inama الشديد الذي ymliku نفسه عند اlgadb الله akbar hadiyadaa maanta aan ku kala tagno hadiyadaa maanta aan qaadano aan qaadano aan dhaqan gelino aan dhaqan gelinno guryaheenna aan ku dhisno guryaheenna aan ku dhisno aan derbiyada ku sharaxano derbiyada aan ku sharax albaab ka dhigano oo aan quful ka dhiganno oo shayga lagu xirayo guriga ee tuugga iyo dhaxanta ka ilaalinaya ha noqoto kelimada ha noqdo xadiidka nabigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay ninka ragga ah iyo gabadha adag ee cajiibka ah ee cuqolada ah ee fahmay nolosha adduunyada waa qofka markuu cadhoodo cadhadiisa qabta waa kuma qofka cadhadiisa qabta suusa reerkeenu nooga dumin mise waxa waxyaalaha lagu caroodo ama laga caroodo waxyaalaha oogu hooseeya iyo waxyaalaha oogu yar iyo waxyaalaha laga xishoodo iyo waxyaalaha oogu qiimo liita ayaa reerkeenna ku duminaa wa wallaahi da-yarta hadda isguursatay waxyaalahay isku furaan reerahan yaryaren dhisayno ee isguursada aan ku hayno waxyaalaha isku furaan haddaad aqrido oo aad dhex gasho oo laguu sheego waxaad garanaysaa mustawaha ay taagan yihiin waxaa ka daran dadkii khibradda lahaa ee waaweynaa maanta waxay isku furayaan ma xoolaha wax laysku furo ah ma lacag baa wax laysku furo ah ma xaaraan baa wax laysku furo ah waan ka hadli doonaa mawaadiicda noo qoran bay ka mid tahay qodobada hadda aan wax ka tilmaamayo dhammaantood iyo kuwo ka badan ba biidni illahi subxaana wa tacaala ma aqbashay hadiyada caawa mise mada aqbalin waanada ma ku gashay mise kuma gelin hadal badani haan ma buuxsho ficil baan u baahannahay khayru lkalaami maa qalla wadalla hadal mid yar oo dadka anfaca ayaa ka wanaagsan hadal badan oo qofka derdero oo dhinac u dhaafa diinta waxaan u baahannaha inay noqoyso oo aan ku dhaqanno ee aan ku camal falno caawa haddaan inteenna dhegaysanaysa xadiidkani haddaanu ballan qaadno oon dhana hadiyadaa waan aqbalay qabiltu waan aqbalay waan samaynayaa adaa isxukuma adigaa naftaada haya haddaad dhahdo laa laga bilaabo caawa aniga cadha igu timaado waan iscelinayaa khalaas ma argoosanayo khalaas waxaaday waxa ka sokeeyada maanta yani hadal wuxuu hadalku ammaan lahay intuu afkaa ku jiro war nin yahow reerkaaga ha ku furin wax aynan mataqaanaa qoolay biyo ka cabi reerkaaga ha ku furin mas-uul baa lagaa dhigay xaji dalqada ilaahay kuu dhiibay ee wadaadku markuu kugu meerinayo ma aqbashay nacam ee lagugu dul aqriyey yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llaha yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llaha xaqa tuqaatih ya ayuha annaasu itaquu rabbakum ya ayuha aladiina aamanuu ittaqu llaha waquluu qawla sadiida ilaa inaa caradna alamanata cala asamaawaat amaanada intaa dhan eed qaaday ee weynanka badan ninyow ciyaar ha ku duminin reerkaaga xaji gabarh yahay marwe ayaa tahay gurigu waa kuu buuxaa qolka jiifka fiiri sariiraha kuu yaal sariirta kuu taalla fiiri armaajadaada waxa duruuc iyo baati qurux badan kuu yaala fiiri fiiri armaajada waxa dahab kuugu dhex jira fiiri jikada alaab waxa kuu taalla fiiri fadhiga kuu yaalla eeg carruurtan qurquruxda badan ee aad jeceshahay ee adiga wadnahaaga ka soo go'ay bal fiiri aabbaha kaa dhalay aabbaha ilaahay kaa siiya bal fiiri inaad koolkooliso miyaa sax ah mise inaad kulleetiga ku dhegto oo dada saddexdayda isii saddexdayda isii war haddii lagu yidhaahdo nin saddex saddexdayda isii hamoodin inay run tahay way ku jeceshahay soo maogid way ku jeceshahay laakiin caatifaa haysa way ku jeceshahay laakiin xamaasadaa ka badan way ku jeceshahay laakiin waa qof dumara ah. way ku jeceshahay wax kale ma hayso ciilkii baa ka batay shaqo kale qaban kartana male ilaa inay ku dhahdo ifur maahane war run hamoodin run ma aha maya dheh cilaajkana gadaal baan ka sheegi doonaa dabcan shay walba darsi kasta markaan dhibaatada sheegno meesha ugu dambaysa xalka la doonayo inaan waxyaalaha inaan kaga baxna la doonayo ayaan wax ka tilmaami doonaa biidni illaahi subxaanahu wa tacaala mar walbana kelimaadkeennu ma dheeraan doonaan saacad aad bay oga yaraan doontaa mar walbaba biidni illahi caza wajal ilaa mawaadiicda qaar ka mida ma ahani caawa ma aragnay ama ma dareennay shayga banaankana adhigaya inay carada tahay haddaba nin walbo adiga shaqo ku taalla wey ama isqabo ama isceli ama siidaa reerka adaa hayn kara gabaday nin yow reerka adiga celin kara amaana dumin kara caruurtaada caruurtiina labadiina ayaa labadiina ayaa ka dhigi kara ayagoo nool nool agoommo ama rajay ayaa idinkaa ka dhigi kara caruurtiina cuqdada ha ku beerina caruurtiina kala mid caruuraha kale taa kama wada nasiibku hadduu dhammaado wax celin kara ma lahan sa ayaa loo fahmin kelimada aan doonaya inaan tilmaamo ayuha alikhwa haddii aanu maanta cudurka garanay cudurka dilaaga ee cadhada ah oo la doonayo ninka ragga inaan garanay inuu yahay ninka cadhadiisa celiya aanu garanay nabigu inuu saddex jeer dardaarmay aanu garanay macnaha kelimada ha aar goosanin ee u sabar oo laq haddaba haddaan cadhoodo maxaa daawo ah daawadu waa maxay waanba cadhooday qabso daawadan aan sheegi doonno eray eray u qoro oo xaraf xaraf u qoro oo qalin iyo buug isa soo agdhig goorta aad qorato ood fahamtana shaqo gal caawa shaqada ka bilow galabta shaqada ka bilow ma galab baad joogtaa ma duur baad joogtaa ma habeen baad joogtaa saacadda aad joogta shaqada ka bilow shaqada dib ha u dhigin ko qodobka koobaad waxaan leenahay cadhadu weliba cadhada la yidhaahdo alqadab alacma ee qofka indhaha tirta waataan ka sheekaynaynaye waa midda guryaha burburisa laakiin asaaliibta ama waxyaalaha la taaban karo ee la doonayo inaanu u marno haddaan caloolna qabsada marka ko marka koowaad waa inaad ka fikirto waana inaad aqrido waana inaad dhegaysato axaadiidta ku soo aroortay carada in la qariyo iyo qur'aanka iyo tafaasiirta carada fii fadli kadmi alghaydi waalcafwi waalxilmi waalixtilaam yacni in fadliga ay leedahay carada in la qariyo iyo in laiscafiyo iyo in laysu dulqaato iyo in dhibka dusha la saarto ixtimaalul ada in dhibka dusha la saarto oo adiga lagugu raro horta qodobka inaad aqbashaa lagaa doonaya qolo qodobka waa qodob muhiime reerkaagu anfici soo moogid caruurtaadu anfici soo moogid ninkaaguu anfacaysaa soo moogid horay baan kalimaadkaa usoo sheegay kaa waa qodobka koowaad aqri horta qodobka labaad waa inaad ka baqdo ciqaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala goortaad carbaysan tahay ee aad bararsan tahay ee indhahaagu dhiig fadhiya noqdaan oo xididadana dhagax weyn laguu dhigo ee aad wax burburinayso ee awooddaadaad isticmaalayso waxaad xusuusataa ullah awoodda ilaahay inay tahay acdam min qudratik mid ka weyn adiga awooddaada abadan halkaa istaag xoogaa markaad dareento inaad wax dardari karto waa inaad ogaato alla subxaanah wa tacaala qudradiisa iyo awooddiisa inay kaa weynta taasi waa qodob asagana aada iyo aad muhiim u ah qodobka saddexaad oo asagana muhiimka ah waa inaad ogaato goorta aad cadhaysan tahay inaad shabbahdo xayawaanka weliba wax ugaadha ayga iyo waraabaha iyo ee intay ayagoo cadhaysan daf daf dhahaan xoog ku soo qabsada xayawaanka kale marka aad ilmaha sa u qabanayso oo xaaskaaga aad sa u qabanayso oo aad indhahaagu dhiig fadhiya yihiin ee aad xagga iyo xagga dalqadda u kala tuurayso ogow inaad xayawaanka shabaado weliba xayawaanka maxaa la yidhahdaa wax ugaadha ee xooga kusoo qabsada xayawaanka waxaa kalood ogaataa oo qodob muhiima inaad xaaladaa ka fog tahay akhlaaqda mu'miniinta akhlaaqda ambiyada iyo akhlaaqda dadka wanaagsan inaad ka fog tahay oo akhlaaqdaadu ay tahay akhlaaq shaytaaniya xaaladaad ku jirtana xaala shaytaaniya inay tahay waxaa kaloo rabaa inaan ayadana dhaho oo muhiim ah oo nabigu noo sheegay sala allahu alay wasalam qabso daawadan yan ku dhaafin si uusan reerku kaaga dumin oo waa maxay goortaad cadhooto haddaad taagan tahay fadhiiso haddaad fadhidana seexo kadibna soo weysayso intaad istaagto soo weysayso laba ragcadood tuko kadibna isduuduub ama marka hore isduuduub xoogaa markaad isduubduubto intaad soo kacdooda weysaysato laba ragcadood tuko dadka walaalaha ah een alla dartii aan u jeclahay aniga naftayda iyo xaaskayga iyo idinka i dhegaysanaya intaba carruurtayda iyo qaraabadayda waxaan leeyahay ilaahayna annaha iga dhigo mid arrinkaa bilaaba caawa aan bilowno caawadan aan bilowno ma cadhootay haa weysayso xoogaa isduuduub afkaaga xiro isduuduub duuniga iyo bustaha isku deg kadibna weysayso kadibna laba ragcadood tukado ma samayn kartaa arrinta ayaa ku dhaqaaqi kara xal baan u baahannahay ina diintu waa dhaqane diintu wax la sheega maa maaha wallahi muxaadaro fiican baan dhegaystay maha ujeeddadeedu ujeeddadeedu waxaa weeye war waxaan laguu sheegaya ma samayn kartaa waa rasuulkii waa diintii waa caqiidadii waa manhajkii waa akhlaaqdii waa dhaqanka islaamka waa badbaado waa daawo waa noolal adduun iyo aakharaba taa ma samayn kartaa waa inaad ilaahay ka magan gashaa an yastaciida billahi min ashaytaan arajiim nin buu arkay nabigu cadhaysan waa loo sheegay ninkaa waa cadhaysan yahay baa lihi wuxuu yidhi ninkaa hadduu dhihi lahaa acuudu billahi samiici alcaliimi min ashaytaan arajiim riwaayo kale min hamzihi wa nafihi wa nafkih hadduu intaa dhihi lahaa waxa uu dareemayo cadho a way ka tegi lahayd saxaabi baa maqlayo orod buu isa sii daayey ninkiibuu u taga wuxuu yihi war nebi maxamed baan daawadan ka maqlay inay qofku hadduu xanuunsado dhakhtar buu u tagaa daawa loo soo qoraa kadibna wuu cunaa insha allah waa ku daawoobaa caawa daawaan sheegaynaa cudurkii guryaheena burburiyey oo cadhaa daawadiisii qabsada yaa daawo raba laakiin yaa doonaya inuu daawada qaato ya weliba daawada yaa qoray daawada john yaa qoray daawada yaa qoray daawada rasuulullah rasuulu lhudaa xabibun xabiibuna calayhi salaatu wassalaam qabla waxaa qoray allaahi abuuray adduunka abuuray khaaliqi koonka lahaa ee maslaxadaada garanay alaa yaclamu man khalaq wa huwa latiifu alkhabiir ma garanaysaa daawada daawadaa ma qaadan kartaa daawada reeraheenna ma ku daaweynaa daawadaasi nafteenna ma ku daaweynaa gabar yahay daawo ma rabtaa caawa nin yahu daawo ma rabtaa caawa war anigu daawo ma rabaa anaa iska bilaabaya xaaskayaan ku xijisiinayaa gabadhihay daawo ma rabtaa daawada nabi maxamed baa noo sheegay sala allahu aleyh wasalam ilahay naga dhiga kuwa ku dhaqma an yastaciida billahi min ashaytaan arajiim qodobka kale waa inuu xuso waa inuu xusuusto in qofku uu wax iska dhaafo ajirka ay leedahay ajirka ay leedahay qur-aanka wa an tacfuu aqrab litaqwa inaad iska cafidaan baa taqwada u dhow inaad iska cafidaan ayaa taqwada u dhow idan isduuduub soo weysayso laba ragcadoo tuko waxaa weeyaan bacda dalik isku day mar walboo cadhooto inaad naftaada dejiso kitaabka qur'aanka ana soo qaadato oo aad wax ka akrido mid kalaan kuugu darayaa waxaad isku daydaa macrifatu dawaafici liqadabik horta maxaa kugu sababay inaad carooto qodobka iga qora maxaa keenay inaad carooto xal baad u baahantah horta maxaa keenay inaad cadhooto waxaad u baahan tahay masalada inaad isku qanciso laga yaabaa cidda musiibada iyo dhibka keenta ant cidda musiibada iyo dhibka keenta ant haddana inaad aargoosataa rabtaa la waxaan leenahay macrifatu dawaafic waa inaad waxa kugu riixay ee kugu qasbay inaad cadhooto horta waa inaad raadisaa mid kale aan kugu daro isku day inaad hesho cid kugu caawisa cadhada inay kaa dejiso ha isku dayin inaad raadiso cid kor kuugu sii qaada arrintan aad ku jirto laa la la la la la dhakhtar baad u baahanta dhakhtarkaasi waa inaad heshaa haddaba isku day ciddii arrintan kaa dejin lahayd inaad raadisa isku day saxaabiga markuu maqlay nabiga ereygaa ka maqlay durba waa ku orday sala allahu caleyh wasalam cumar binu khadaab dadkii la telin jiray ee shuurada u ahaa waxay ahaayeen dadka qur'aanka yaqaana ninba u yimid ay qaraabo ahaayeen markaasuu yidhi cumarow xoolana nama siisid cadaaladna naguma xukuntid cumar waa carooday cumar cadaalada macruufu ku aha haddaba saxaabi saxaabada kamida ayaa yidhi yaa cumar in allaha qaala tacaala linabiyi alka lagu xidhay fiiri ilaahay nebi maxamed wuxuu ku yidhi sal l salam khudi alcafwa waamur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin cafwiga qaado iska cafi dadka wanaaggana sheeg dadka jaahiliinta ana iskaga jeeso war aayaddaa miyaynan habboonayn inay reeraheena dhisto oo haddaan xaaskayga isku xanaaqno miyayna habboonayn aayaddaa inaan soo xusuusto oo anigu cafiga dadka aan cafin lahaa aniga xaaskaygaa kow ka ah dadkaan cafin lahaa aniga ninkaygaa kow ka ah haddaan gabadh ahay carruurtayda ayaa kow ka ah annaga dhibkana haysta waxaa wey aayadani waxaan la aadnay ummad kale waxaana ka dhartirnay oo ka qaawinay nafteenna waana midaan rabno nusuusta qur'aanigaa iyo axaadiida inaan dib iskugu soo celinno qoysaska aan dib ugu soo celinno cumar waa degay muxuu sameeyey cumar iga tag waan cadhaysnaa yuu yidhi laa kaana waqaafan cinda kitaab illaah ittaqi illah haddii lagu dhaho cadhadaada ma damin kartaa oo reerkaaga ma badbaadin kartaa haddii kale caydh baa ku taqaan haddii kale carruurtaada banaankaad ka joogtaa haddii kale xaaskaagii banaankaad ka joogtaa goortay dalqadu kaa dhammaataad farta dhexda ka qaniini doontaa sheekha qiil ii raadi meeqaan la arkay nin walba qisas qisas badan inuu hayo waan ognah qodob kaloo cajiiba qoro waa muhiim weliba qodobkani oo waa maxay shayga khilaafka kugu keenaya ee adigu aad sababka u tahay ha ka cararin in lagaa saxo cudurkaaga in la saxo ha ka cararin cudurkaaga in la sheego ha ka cararin ha isdhaga tirin aniga miya ha dhihin waa adiga ant adi wey ant adi wey gabadhiga adaa cudurkan leh laakiin asluub wanaagsan oo xadaari ah waxaan ku soo marnay muxaadaraadkeennii ayaan kusoo marnay horay ee aanu lahayn qaybo badan baan raba inaan ka boodboodo maadaama wakhtigu aan doonayo inuu intan aad iyo aad oga gaabnaado insha allahu tacala haddii ala yidhahdo waxyaalaha ugu badan ee reerka ku sababa in cadhada maxaa ka mid a kaftanka ziyaadada ah kaftanka badan kaftanku waa inuu lahaado dawaabit waa laysku cadhoon kadibna waxaa laga yaabaa waxaa kamid a ah alicjaabu binafs labada qofoo mid kamida ah isla weyn bararsan macnaad ila hadli kartaa khalaas labada mid baaba bararsanba alicjaabu binafs islaam baa ila hadlaysa maanta war ma anigaad ila hadlaysa warya alicjaab binafs waxaa kamid a ah attacaali cala alaakhariin qofka qof kale inuu yani iska sarraysiiyo ama uu ku sallidan yahay ama hadalkiisa uu xaqirayo waxyaalaha carada keena baan ka warramaya assukhriya jees jeeska ka mida qofkan qofka inuu yaso ama xaqiro ama uu ku jees jeeso ayaa ka mida waxaa kale oo kamida labada qof inuu mid kamida u maleeyo markuu qofku cadhoodo in uu aargoosto inayba raganimada ku jirto oo qofku inuu dhaho inuu cadhuuftiisa laqo oo caradii uu dib u celiyo inuu u arko inay tahay wax hoosaysa laa waana qodobka soomaalida ugu badan wey inuu dhaho maya ma anigaa saas yeeli kara ma qaadan karo maanaa dhihi kara raalli ahow maanaa dhihi kara xabiibi waan kaa gardaray maanaa dhihi kara xabiibati waan kaa gardaray lalala dhulkan is hoos dhigaya dhulka isma dhigayo waan ka qaalisanahay nin kale waa inuu intaa soo mara ana waa soo mara qodobada noocaasoo dhana waxaan u baahannahay daawadeeda inaan intaan qaadanno oo aan weliba laqano oo ay labada qof isku waafaqaan oo aniga dhakhtar ii noqoto oo anna uu dhakhtar aan kuu noqdo waxaan ku soo gebagabaynayaa kelimada kelimadii aan ku bilownay muxaadarada oo ahayd kelimada la yidhaahdo cadhada waa kelimada caydha ku dhigaysa caydha kaa dhigaysa bannaankana carruurtaada kaa dhigaysa eh diyaar ma u nahay inaan reeraheenna cadhada ka ilaalinno haddaan cadhoonnana cadhada aan qabanno anigii adiga ma isku waafaqi karnaa qoraal ma kala samaysan karnaa ma dhaqan gelin karnaa ma iscafin karnaa mustaqbalka ma eegi karnaa carruurteenna ma fiirin karnaa aniga waxa igu tacalluqa ma u sabri karaa mise waan aargoosan maxaasaa laygu sameeyey baan dhihi meeshay doontana ha ka dhacdo ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu naga dhigo dad mar walba muusood iyo dhoolo caddayn iyo qosol sabar iyo dulqaad ka amar qaadasho alle iyo rasuulkiisa axaadiida nabiga sala allahu alay salam dariiqii salaf saalix daawada nabiga qaata isku daaweeyo oo laqa intaanu kaga kulmayno fadhigan midka ku xiga ka ku xiga fadhigan midka ku xiga waxaan idinkaga tegayaa in nafta la celiyo in nafta la xakameeyo dhakhtar in laysu noqdo daawada nabigana in la qaato anigana waxaan rajaynayaa ilaahay inuu igu anfaco dadka arrintaa ugu horreeye fuliya cidda aniga iyo cidda mas-uulka aan ka ahayba inaan noqono ayaan rajaynayaa wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma istatactu wamaa tawfiiqii ila billah subxaanaka allahuma bixamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته